alxadiiu alcaashir xadiidka tobneeya haada maxalukan waa meeshii looga hadlaayey warawa albukhaariyu imaam albukhaari wuxuu ka wariyey can asmaa binti abi bakr radia allahu canha annahaa asmaa qaalat waxay tidhi sa'alat imra'atun haweeneeyaa weydiiday rasuulalahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam fa qaalad waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ara'ayta balka waran ixdaana gabar gabdhaha ka mid idaa asaaba markuu asiibo sawbahaa maradeeda addamu dhiig maradeeda gabar haduu dhiig asiibo oo dhiigga xaydku ku daato rasuulka ilaahayow ka waran ka war saasay tii fa qaalad waxay tihi yaa ara'ayta ka waran ihdaana mid naga mida ah, gabar naga mid ah idaa asaaba hadduu asiibo awba hamaradeeda addamu dhiig min alxayd xayd xaalow xaggiisa ka ahaaday dhiigu kayfa tasnacu siday samaynay maxay ku samaynay maradaas dhiigga xaydku ma najaasa mase ma aha fa qaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa asiibo fawba mid idinka mida maradeeda addamu dhiig min alxayd xaydka xaggiisa xaalow ka ahaaday faltaqrusuu ha waa inay dhiigga ka goydo midabkiisa dhadhankiisa urkiisa waa inay ka jarto oy ka goydo marada faltaqrus wee ka goydo markay ka goydo oy ka suulido uma litandaxu ha ku rushaydo marada bimaain biyo kadibna biyo ha ku rushaydo uma litusallii fiihi dhiigga xaydku waa najaas meeshuu taabto waa in laga mayro weliba waxaa la rabaa in laysku dayo in laga gooyo midabkiisii urkiisii dhadhankiisii in laga gooyo maraba oo wixii loo kaasho karo sida oomada iyo saabuunta iyo waxyaalaha loo kaalmaysan karo loo kaalmaysto ee laga gooyo laga suuliyo haddii la gooy waayo ka waran haddii la goynayo waxba dhibima xadiis soo socdaa noo sheega hadday gabadhu ta dadaasho mayrto uu go'i diido inta baaqiga noqota waxba ka dhimi iskaga tuki laakiin waa waajib inay ku dadaasho inay goydo waa najaas dhiigga rawaahu abu daawuuda xadiidka wariyey saddex boqol iyo toddoba raqamkaa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana dama alxaydi xaydka dhiiggiisu najasun waa najaas liamri nebiy nabiga amray sala allahu calay wasalam shayga nabigu amrana waa waajib nabiga amray in la mayro marka amarka uu amray in la mayro waxay tusayda inuu najaas yahay saasay tusay limri nabiy nabiga amridiisa u daliila sal اlahu alay wasalam almarata haweenayda uu amray an taksilahu inay ka mayrto min awbiha maradeeda fatuziilu way suuline riixahu karkiisa wa lownahu midabkiisa wa acmahu dhadhankiisa faidaa baqiya hadduu haro oo baaqi noqdo aharu raadkiisa bad midabkiiyaa wax ka hareen badu bacd alqasli mayridii ka gadaal mayridii ka gadaal hadduu baaqi noqdo aarkii walam taqdir aysanna awoodin gabadhu isaalatahu la suulintiisa in la suuliyo haddaysan awoodin falaa baasa dhib ma leh bian tusalliya fiihi inay ku tukato waqdiba maleh waa ku tukani